رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu lwuduu'i maratan wamaratayni wahalaaan wa karaahiyati maa jaawasahaa wuxuu baabu yahay alwuduu weysaysi maratan hal mar la weysaysto oo xubnaha hal hal mar la dhaqo waa xaysiga waxaan dhahno wey maratayni labalaba goor la weysaysto oo xubnaha lablaba goor la dhaqo wa halaathan iyo saddex saddex goor in la dhaqo oo la weysaysto iyo wa karaahiyati maa jaawasahaa wixii intaa dhaafa karaahinimadkiisa yacni inuu karaahiye yahay wixii saddexda dhaaf saddex ka badan in la dhaqo inay karaahiya tahay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi tawada'a wuu weysaystay annabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam maratan maratan hal hal mar ayuu weysaystay oo xubnaha uu dhaqay rawaahu waxaa wariyay aljamaacatu baa warisay ilaa musliman muslim mooye wuxuu faa'iideynayaa in xubnaha marmar lagu gaabsan karo oyna laasim ahayn wixii hal ka badan halku inuu laasim yahay oo farad yahay waa ijmaac waa laysla ogol yahay laakiin waxa laga doodaya waxa weeye wixii hal ka yar wixii halka badan baan dhihila wixii hal ka badan kaas way muddo ka hadlay marka ama biyahayso ama ha kugu yaraadeen ama ha badnaadeen hal hal mar waad ku kaafitoomi kartaa wa can cabdillahi bni zaydin رضي الله تعالى عنه أن nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam tawada'a wuu weysaystay maratayni maratayn laba laba goor oo xubnaha e, mid walba laba goor buu dhaqay rawaahu axmed waalbukhaariyu wacan cuhmaana radia allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalama tawada'a waa weysaystay halaaan halaaan saddex saddex goor ayuu weysaysto xubnihii dhaqay rawa waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyey muslimuun iyo muslim baa wariyey saddexdaa xadiid waxay ku kala saabsan yihiin maratan wa maratayni wa alaaan tarjamada mid walba mid buu ku saabsan yahay jumhuur ahlilcilm waxay qabaan wixii halka ka siyaadsan inay mustaxab tahay oo ay sunno tahay wayna laazim ahayn macnaha amaa wixii e, waxaa lagu doodsan yahay uun madaxa iyo labada dhagood madaxa iyo labada dhagood baa muranku ka jira waana soo marnay iyaga ma saddex baa la marin ma labaa la marin ma hal baa lagu gaabsan doodeeda waan soo marnay laakiin inta kale ayaa laga wadaa macnaha ayb wacan cabdi bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala wuxuu uhi ja'a waxaa yimid acraabiyun nin reebaadiye ah ayaa ilaa rasuuli llahi sal alla alay wasalam rasuulka u yimid yas'aluhu xaaluu weydiinaya nebiga can ilwuduu'i weyse qaadadka fa araahu waxaan u malaynayaa alaaan fa araahu wuu tusay dheh fa araahu nebigu wuxuu tusay acraabigii alaaan alaaan saddex saddex goor ayuu tusay weysadii ayuu tusay oo saddex saddex wa qaala wuxuuna yidhi nebigu sal lay wasalam haadaa kani alwuduu'u weysadii waay haada alwuduu'u kani waa weyse qaadadkii waay faman zaada ruuxii ziyaadiya calaa haadaa kan korkiisa ka ziyaadiya oo intaa ka ziyaadiya faman zaada ruuxii ziyaadiya calaa haada kaa korkiisa faqad asaa'a waa xumeeyey wa tacaddaa waa xadgudbay wa dalama dulmi buuna sameeyey rawa waxaa wariyey axmed waannasaa'i wabnu maajah wakadalika waxaa soo saaray abu daawuud iyo ibnu khusayma sheekh albanina wuxuu leeyahay xasanun saxiix abu daawuud riwaayadiisa waxay ku dartay ziyaado ah faman zaada aw naqasa ruuxii siyaadiya ama intaa ka nusqaamiya ziyaadada naqasa ah waa ziyaada shaadda waay waa daciif sidaas daraaddeed buusan lafdigan ku keenin ayb in marka laga siyaadiyo xadiidkani tarjamada qaybta uu waafaqsan yahay waxa weeye ama ku aadan yahay wa karaahiyati maa jaawasahaa wixii saddexda ka badan in la dhaafiyo inay karaahiyo tahay wixii saddexda ka siyaadsan inay karaahiyo tahay dhaafinteedu karaahiyadaasi waxaa qaba culimmada badankood akaru ahlilcilmi waxay qabaan wixii saddexda ka siyaasan inay makruuh tahay qaarkoodna waxayba leeyihiin waa xaaraan leanna waxay ka mid tahay min mujaawazati xuduud illaahi bay ka mid tahay ilaahay xuduuddiisii oo aada gudubtay bay ka mid tahay macnaha ayib sidaasaana raajixo wixii saddexda ka siyaadsan leanna waxaa ku jira israaf israaf baa ku jira biyihii ood ku israafaysa macno la'aan iyo xuduuddii shareecadood gudubtay ayaa ku jirta ma bannaano marka wixii saddex iyo wixii ka yara unbaa mashruuca macnaha baabu maa yaquulu idaa faraqa min wuduu'ihi wuxuu baab u yahay maa yaquulu waxa uu odhanayo idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min wuduu'ihi weyse qaadadkiisa wayseqaadadka markuu dhammeeyo ducadii uu akhrin lahaa buu baabu yahay can cumar bni khadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa minkum idinka mid ma aha min axadin ruux oo yatawada'u weysaysanaya oo fa yusbiqu dhammaystiraya alwuduu'a weyseqaadadka dhammaystiraya oo xubnaha si fiican u gaadhsiinaya uma markuu weysada dhammaystira kadibna yaquulu dhahaya ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabuda inaysan jirin ila allaahu alla mooye waxdahu keligii xaalu yahay oo laa shariika lahu cidina ayna wax la wadaagin wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan cabduhu addoonkiisii inuu yahay warasuuluhu iyo kii uu soo dirsaday ilaa haddii uu jiro ruuxaas sidaana uu yidhaahdo futixat waa la furi lahu isaga waxaa futixat waxaa loo furayaa lahu isaga abwaabu ljannati jannada iridaheeda aamaaniya athamaaniyati ee sideedda athamaaniya ee sideeda ah yadkhulu wuu geli ama yadkhulu xaal uu gelayo min ayihaa toodii uu shaaa doono sideeddaa mid alla miduu doono ayuu ka gelayaa ra-w waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslim wa abu daawuuda baa wariyey nuskhadayda ruuxii haysta oo midan uu muxuu ahaayey xaqiijiyey moxamed subxi xasan xallaaq xadiidkaas bilowgiisa wuxuu ku qoray daciif saasaa ku qoran saxna ma aha waa ismoodsiis waxaan u malaynayaa qalinkaa kaxaday ama dabcaddaa khaladay daciif baa aniga ii ya soo saas ma daciifkaas sax maaha ama dabcaddu ha qalado ama sheekhiiba ismoodsiis ka dhacda ha noqday sax maaha xadiidku waa xadiis saxiix ayb wuxuuna faa'iidaynayaa inuu dikrigaasi uu yahay mustaxab markay weysadu dhammaato ah, istixbaabkaasina culimmadu waa isla ogolyihiin culimmadu isla ogolyihiin oo khilaafkama joogo in dikrigaasi uu mustaxab yahay ayb waxayse ku sheegaan culimmada inay bidca tahay dadka qaarkood oo markay dikriga akhrinayaan farta taaga fartaagga macnaha fartaaggaas isagu waa bidca aansan lahayn lama hayo ayb axmeda axmed waxaa u sugnaaday waa abi daawuuda fii riwaayatin riwaaye dhexdeed waxaa ugu sugnaaday xadiidkan ay wariyeen man tawada'a ruuxii weysaysta oo fa axsana wanaajiya alwuduu'a weyse qaadadka uma kadibna rafaca kor u qaada nadarahu araggiisa iyo indhihiisa ila asamaa'i xagga sare u qaada oo fa qaala yidhaahda ducadaa iyadaa marka laga wadaa fa qaala hada ducaa ayb wasaaqa alxadiida xadiidkii buu marka kaxeeyey oo dhammaystiray riwaayada axmed iyo abu daawuud waxay iyadu siyaadisay ruuxu markuu weysaysto weysadana hagaajiyo dikrigaana uu akhrinayo ducada ka dambeeya waxay ku dartay inuu indhaha kor xagga samada u taago ah. uma rafaca nadarahu ila asamaa bay ku dartay ziyaadadaasina waa ziyaada shaadda waay waa daciif saas way ziyaadadaasi waa ziyaada daciifa bal munkara waay lianna sanadkeeda waxaa ku jira ibnu cammi abi caqiil oo majhuula ku jira isagaana la gooni noqday ziyaadada iyada marka waxaa ku jira nin majhuul ah oo haddana mukhaalafo sameeyey waana munkarka waxa loo yaqaano waay saas daraaddeed waa ziyaada daciifa jiddan xanaabilada qaarkood baana deliishaday oo yidhi indhaha in kor loo qaado samada loo yacni la fiiriyo ayaa sunno ah riwaayadaasay deliishadeen daciifada ama lafdigaa daciifkaa bay deliishadeen ma sugna marka indhaho cirka loo taaga iyo farto kor loo taaga iyo kullu dalika waa waxaan san lahayn ayb ma sugna waxaa kaloo jirta iyadana ziyaada allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahhiriin ziyaadadaasi sheekh albaani caleyh raxmatullahi wuu saxiixinayaa laakiin muxadisiinta qaarkood waxay lehin waa ziyaada iyaduna shaadda waay saas way macnaa ziyaado daciifa weeyo nin la yidhahdo ziyaad ibnu xubaab ayaa la gooni noqday bay leeyihi oo ragga intiisii kale ku khilaafay marka shuduud bay ku xukumayaan ayb baabulmuwaalaati xidhiidhintii buu baabu yahay fil wuduu'i waysada dhexeeda la xidhiidhiyo waysada la xidhiidhiyo waxaa laga wadaa in xubnuhu intaynan kala ingegin ay waysadu isgaadho oo muxuu ahaayey uusan wakhti badani u dhaxayn wakhti hayri caadi ah inuusan u dhaxaynin taasaa muwaalaadka laga wada can khaalid bn macdaan can bacdi aswaaji الnabiyi sala اllahu calayhi waalihi wasalam nabiga xaasaskiisa qaarkood waxaa laga warin wuxuu ka warin ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi waalihi wasalam rasuulku ra'aa inuu arkay rajula nin ninkaasoo yusallii tukanaya kaasoo fii dahri qadamihi gommadiisa dhabarkeeda uu ku sugan yahay lumcatun ay ku sugan tahay ama lumcat haa lumcatun ay ku sugan tahay iftiin haa oo qadru dirhami dirham qadarkiisiiyo oo kale ah lumcadu waa dhalaalka waay waxaana laga wadaa meel aan biyihii taabanin oo iska ingegan waay oo u iftiimaysa sidii muxuu ahaay iftiinkoo kale u baxaysa rajulan oo yusallii tukanaya ayuu arkay kaasoo fii dahri qadamihi lumcatun ay ku sugan tahay meel ingegan oo iftiimaysa taasoo qadru dirhami dirhamka qadarkiisa iyo qiyaastiisoo kale ah lam yusibha taasoo uusan aynan gaadhin almaa'u biyihii aynan gaadhin biyihii aynan asiibin fa amarahu wuxuu amray rasuulullaahi sal alla lay slam rasuulku wuxuu amray an yuciida inuu soo celiyo alwuduu'a weyse qaadadka inuu soo celiyo soo weysaysaa rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda baa wariyey wazaada wuxuuna ziyaadiyey abu daawuud waasalaata faamarahu an yuciida alwuduu'a waasalaata saas way macnaa riwaayada abu daawuud macnaa in wuxuu amray nebigu inuu weysadana soo celiyo salaadiina soo celiyo sanadka xadiidka dacfi baa ku jira maxaa yeelay nin la yidhahdo baqiyat bnu waliid ayaa sanadka ku jira ninkaasi wuxuu caan ku yahay fii nafsihi saduuq waaye laakiin waa mudallis weliba tadliiska noociisa ugu shar badan buu caan ku ahaa isagiyo eh, muxuu ahaayey eh, waliid iyo eh, tadliis taswiya la yidhaha sida saxiixaana tadliisu taswiya waxaa la rabaa ninku mar hadduu qabo in sanadka oo dhan tasriix bisamaac uu ku yimaado sheekhiisi iyo wixii ka dambeeyaba maxaa yeele meel kastuu gelin karaa tadliiska gelin karaa baqiya xadiidkan marka xadaanii isagu wuu yidhi wuu caddeeyey laakiin sheekhiisa yaa cancano ku jirta meeshaasaa marka laga baqayaa inuu tadliis ku jiro saas daraaddeed dacfigaasaa xadiidka ku jira sanadkiisa laakiin wuu xoogaysanaya qaala alahramu wuxuu yidhi qultu waxaan idhi liaxmeda axmed waxaan ku idhi haada kani isnaadun jayidun kani ma sanad fiican baa qaala axmed wuxuu yidhi jayidun waa fiicanya imaam axmed aleyh raxmatullah xadiidkan waxaa xoojiyey ibnu turkumani iyo ibnuulqayim ibnu xajar sheekh albani sanadkiisa dacfigaasaa ku jira qaarna waxoogaa indhahay ka laabayaan laakiin si la yidhaahdaba xadiidka waxaa xoojinaya xadiidka ka dambeeya iyo xadiidkii anas een soo marnay xadiidkii anas een soo marnay isaguna waa xoojinaya macnaha ayib een marnay eh, darsigeennii xalay aakhirkiisa aan ku soo marnay baabu hasli rijlayni wa bayaani annahu alfardu xadiidkii u dambeeyey ee nebigu dhihi jiray ninkii irjic fa axsin wuduu'ak xadiidkaasina wuu u marhaati kacaya macnaha waxaa kaloo u marhaati kacaya xadiidkan cumar ee soo socda wa can cumar bni khadaab radi allahu canhu ana rajula nin ayaa tawada'a weysaystay fa taraka markaasuu wuxuu ka tegay mawdica dufrin ciddi meesheed calaa qadamihi gomadiisa korkeeda oo calaa qadamihi kusi yacni meel ciddi leeg in yaroo ciddida leeg waay macnaa mawdicu qadam meelay ciddidu ay yani ay dhigmi karto waay calaa qadamihi oo gomadiisa korkeeda ku sugan ayuu ka tegayoo biyihii ayna gaadhin wey macnaha fa absarahu waxaa arkay annabiyu ayaa arkay sala allahu calayhi waaalihi wasalam fa qaala markaasaa wuxuu idhi irjic noqo oo fa axsin wanaaji wuduu'aka wayse qaadadkaaga wanaaji qaala wuxuu idhi farajaca wuu noqday fatawada'a markaasuu soo weysaystay uma kadibna sallaa dib ugu tukaday salaaddii xataa waa ku noqday rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslimun walam yadkur muusan sheegin muslim fatawada'a muusan sheegin riwaayada muslim waxaa weeye farajaca uma sallaa fatawada'ada kuma jirta macnaha laakiin waxa weye marba haddii soo wanaaji la weysada soo wanaaji dee wuxuu u noqday waa inuu soo weysaysto un ayib axmed iyo hayrkiibaa yani ziyaadadaa fatawada'a iskale xadiidka cumar iyo xadiidka bacdu aswaaji nebiy laga warinayo iyo xadiidkii anaseen horay ku soo marnayba waa axaadiista loo deliishanayo waysada in la xidhiidhiyo inay laasim tahay oo haddii ay kala go'do oo intaad qaar dhaqdo qaar ka mida muxuu ahaayey wakhti ka soo wareego inaad soo bilowdo mooyaane kuguma filla intii hore inaad daysato kadibna aad inta kale dib ka dhaqdo maadaama xubnihii kale ingegeenoo wakhti u dhaxeeyey waysada dhan waa inaad ku noqoto waay xaggee laga qaadanayaa xadiistan laga deliishanaya waxaa laga deliishanayaa nebigu sal lla alay slam xadiidka hore markuu arkay ninka lugtiisa qiyaas dirhamka le eg ayna biyihii gaadhin ma uusan ku dhihin kac meeshaa lugtu uun biyuhu aynan gaadhin soo dhaq soo ma ah, kac soo dhaqoo meeshaa uun biyuhu ka laabnaayeen ayna gaadhin intaa biyaha soo gaadhsii lama dheh laakiin maxaa la yidhi weysadii o dhan ku noqaa la yidhi waxay u deliishanayaan marka culimmada qabta muwaalaadka u deliishanaya waxay leeyihiin le'anna wax weeyaan wakhti baa ka soo wareegay weysada xubnihii hore dhaqitaankooda saas daraaddeed baa loogu celiyey bay leeyihin kadalika xadiidkan cumarna waa sidaas oo kale nebigu markuu arkay sal lla alay slam ninkaasi ciddi qadarkeeda lugtiisa ayna biyihii gaadhin wuxuu ku yidhi kac noqo soo weysayso marka waa soo weysaysta weysadii buu ku noqday waxaa ka muuqata marka lama dhihin meeshii uun biyaha gaadhsi ee weysadii o dhan baa lagu celiyey muwaalaadkii baa meesha ka baxay bay leeyihin macna ayib oo in la xidhiidhiyo oo muxuu ahaaye ay isku xigto sidaasi muwaalaadka masalada ah inay weysadu isku xigto xubnuhu ayna kale ingegin waxaa waajibinaya ee muxuu ahay daa'ifa min alculamaa waana madhabka xanaabilada waa waxay leeyihiin waa laazim haddayba kale ingegaano wakti u dhexeeyo waa in lagu noqday leeyihin amaa jumhuurtu xanafiyada iyo jadiid madhab shaaficiya iyo daahiriyada iyagu waxay leeyihin waa sunna un waa sunno qaarna way kala qaadayaan haddii halmaan uu uga tago iyo cudurdaar hadduu uga tago iyo haddii kale kala qaadayaan hadduu kas uga tago oo muxuu ahaaye ay wakhti u dhexeeyo kasna uu u sameeyo waxay leeyihin waa inuu ku noqdo haddiise laakiin halmaan u geeyo ama cudurdaar baaba ku yimid isagoo xubnihii dhaqaya ayaa duruufi ku timid tiibaa marka keentay inay kala go'do weysadu labada xaalana waxay leeyihiin dib buu ka dhammaystirayaa ee ku noqon maayo tafsiilkaasaa marka masalada ku jirta fuqahada agtooda macnaha baabu jawaazi almucaawanati fi lwudu ixtiyaadku wuxuu ku jiraa iyo dadaalku in muxuu ahaayey aad weysadaadu ay isku xigto xubnuhu ayna kala ingegin cabdullahi bni cumar baa waxaa ka sugan bisanadin fii haayati sixa sanad aad saxiix u ah ayaa cabdullahi bni cumar waxaa ka sugan fii yani muwaa' maalik bay ku sugan tahay inuu intuu suuqa ku soo weysaystay lugihii oo wax u laaban yihiin buu soo tegey wakhti kadib buu lugihiisa dhaqday cabdullahi bni cumar bay ka sugantay waana adilada ay deliishanayaan qolyaha dhahaya muwaalaadku sharti maaha macna baabu jawaazi almucaawanati fi lwudu wuxuu baab u yahay jawaasi almucaawana isu kaalmaynta bannaanideeda fil wuduu'i waysada dhexeeda laysugu kaalmeeyo kaalmayn biyaha laysugu kaalmeeyo dhowr macnoba way noqon kartaa ruuxaan kari karin in biyihii loo keeno waa mucaawanada nooc ka mida in biyihii laguu soo dhoweeyo laguu soo shubo waxaa ka mida in biyaha lagugu shubshubo oo weela markaad dhaqayso xubnaha biyaha in korka lagaaga shubo lagugu caawiyo waxay geli kartaa oo iyadana ka mid a ah in xubnaha laftoodiiba laguu dhaqo kulli waa mucaawano wa in biyihii laguu keeno iyo weelkii laguu soo diyaariyo waa mucaawano inaad adugu dhaqanayso xubnaha laakiin lagugu shushubayo waa mucaawano in xubnaha laftoodiiba laguu dhaqahayo waa mucaawano intaba mucaawanay soo gelaysa laakiin way kala xeel dheertay saas maana inay marka bannaan tahay waysada dhexdeeda ayuu baabu yahay wacan ilmugiirati bni shucba annahu isagu kaana wuxuu ahaa annahu yashaaniye kaana waxa ahaa maca rasuulilahi sl kaana wuxuu ahaa muqiiro maca rasuuli rasuulillahi sal lay waslam rasuulka la jirankiisu ahaa fii safarin safar dhexdii socdaal ayuu nebiga la socday sl lay slam wa annahu isagu dahaba wuu tegay lixaajatin annahu nebigu dahaba wuu tegay lixaajatin xaaje ayuu u tegay oo aaday oo lahu isaga u sugnaatay wa anna muqiirata mugiirana jacala wuxuu bilaabay jacala wuxuu gudagalay yasubu inuu shubo almaa'a biyaha calayhi nebiga korkiisa walxaal huwa nebigu yatawadda' uu weysaysanayay xaalad uu nebigu weysaysanayey ayuu isaguna biyaha uu shubahay faqasala markaasuu nebigu dhaqay wajhahu wejigiisa wayadayhi labadiisa gacmood wa masaxa wuu masaxay bira'sii madaxiisa wa masaxa waxaa kaloo uu masaxay cala alkhufayni labada khufna wuu masaxay akhrajaahu buhariya muslim baa soo saaray wa can safwaan ibnu casaal qaala wuxuu yidhi sababtu waan shubay almaa'a biihi baan shubay cala alnabiyi baan u shubay cala alnabiy nebiga korkiisaan ku shubay sala allahu calayhi waaalih wasalam fi safari safarka dhexdiisa iyo walxadari nagaadiga fi filwuduu'i waysada dhexdeeda safarta iyo xadartaba safarku macnaa waxa weeye bimacnaa xilli uu joogay oo uusan safar ahayn iyo isagoo safaraba waana u shubay rawahu ibnu maajah baa wariyey wakadalika bukhaari baa wariyey fi taarikhi alkabiir waana daciif waay xadiidkaas sanadkiisa waxaa ku jira laba ninoo majhuul ah nin la yidhahdo xudayfat bnu abi xudayfa ninka labaadna waliid ibnu cuq la yidhahdaa labadaa nin oon la aqoonin oon la garanaynin baa sanadka ku jira sidaas daraaddeed baa xaafid ibnu xajar alcali raxmat ullah fi takhliis wuxuu yidhi fiihi dacfun sheekh albaanina waa daciifiyey xadiidku marka ma sugna labadaa xadiid wuxuu u keenay imaamku inuu ku yidhaahdo way bannaan tahay in weysada laysugu shushubo ayib waa la kala qaadaya masalada hadday masaladu mucaawanadu tahay in biyihii laguu soo dhoweeyo lagu keeno oo lagugu caawiyo taa iyadaa dhibaato male khaasatan marka aadan kari karayninoo biyihii inaad soo shubato ood keensato ood aadan kari karaynin markaas inay waajib noqotaaba dhici karaysa leanno maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi wahuwa waajib way markaas ayb hadday macnuhu tahay biyaha lagu shushubayana oo in biyihii lagugu shushubo xaaladda aad u baahan tahay ood xaajo u qabto oo ama daciif tahay ama xanuunsanayso cudurdaar aad leedahay inay iyadana bannaan tahay bilaa karaaha iyadana layslama diidana waxa laga duudaya waxa weeyaan mar aan dambe kuu hayninba adigiibaa caafimaad qaba waad xoog badan tahay biyihii waad shushuban kartaa xubnihiina waad dhaqan kartaa ma lagugu shushubi karaa marka iyadaa taa iyadaa way macnaha bacdu ahlilcilmi baa karahaysanaya xanafiyada iyo shaaficiyada weji ka mid a ayaa karahaysanaya laakiin jumhuurtu waxay qabaan yani laa karaaha wax karaahiye ah kuma jiro ayb oo muxuu ahay maalikiyada iyo xanaabiliyada ee qaba waxay leeyihiin wax karaaha ma leh xadiistanay u daliishanayaan nabiga sal lay slam waa loogu shushubay wuuna weysaystay wax diidayana ma jiro ayb masalada saddexaad ama xaaladda saddexaad oo ah xubnaha in lagu dhaqdhaqo oo yani waxa wey ka siyaasan biyii lagugu shubhay shubid keliya ma ah waxay dheer tahay xubnihii baaba lagu dhaqdhaqayaaba ayadana xaaladda aad xaaja ku hayso oo aad tabar daran tahay ama cudurdaar aad leedahay ayadana khilaaf male inay bannaan tahay ama markayna dani kuu hayninoo adigu aad xubnahaaga dhaqan karto waa makruuh cinda aljumhuur karaahiyaa ku jirta ilayh laakiin waxay isla ogol yihiin xaaladahaasoo dhan marna xaaraan ma noqoto taas way macanaha xaaladahaasoo dhan way bannaan tahay waxaa laga doodayo un waxa weeye ma karaahiya mise karaahiye maaha ma laga fiican yahay ma sidanaa fiican mise sidanaa fiican taasaa laga doodi mooye laakiin xaaladaha oo dhan inaad dad ku caawiyaan oy xubnaha kuu dhaqaan oo biyaha kuugu shubaan inay weysadiina ku asaxayso xaaraamna aadan gelin waa laysla ogolyahay intaa taay macnaa wax weeyaan hadal kama jooga taayada macnaha baabu lmindiili shukumaankiibuu baabu yahay bacda alwuduu'i waalqusli ahaaday yacni mindiilka waa marada la ismarmariyo waay oo la isku ingejiyo festileetiga shukumaanka maryaha kale wax kastoo la ismarmaryaa mindiilka la yidhahda ayib xataa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey baalaan waraaqahan layska marmariyo gacmaha iyo tishuuga aan dhahno tishuuga xataa mindiil baa la dhahaa marka wax kastoo layska mar wax layskaga tirtiraa mindiilka la yidhahda baabulmindiili mindiilkiibuu baabu yahay bacda alwuduu'i weysada kadib walqusli iyo qabayska kadib ahaaday bimacnaa markaad qabaysato ama weysaysato qoyaankii ma iska tirtiri karta oo shukumaan ama maro ama tishu waxaa tidhahdaba ma iskaga ingejin kartaa way macana mise laguma oggola can qays bni sacdin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi zaaranaa waxaa na soo siyaartay rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam baa na soo siyaartay fii manzilinaa ah, guriganaganuu nagu soo siyaartay buui fa amara lahu wuxuu u amray buu uhi sacdun sacad baa wuxuu u amray sacad ibnu cubaadat alansaari wey ayaa wuxuu u amray biqaslin qabays buu u amray nebiga wuxuu u amray in biyo uu ku qabaysto loo diyaariyo fa wudica lahu waa loo dhigay biyihii fakhtasala waa qabaystay uma marka kadibna naawalahu nebigu wuxuu naawalahu sacad wuxuu siiyey nebiga milxafatan ah, karin yaroo laysku marmaro milxafadu waxa weeyaan waa maro jidhka lagu marmaro waaye oo taqriiban sida shukumaanko kale isku ingejiyuu ka wadaa marka uma naawalahu wuxuu siiyey milxafatan oo masbuuqatan lagu rinjiyeeyey bizacfaraanin aw warsin zacfaraan ama geedka waras kale labada waa nabaataadka dharka lagu rinjiyeeyo waay a marka maro yaroo karin ah oo geedaha nabaataadka lagu rinjiyeeyey ayuu markaa yani u fidiyey ama gacanta uga dhiibay sacad uu nabiga uga dhiibay sal lay slm fashtamala markaasuu isku marmaray nebigu sal lay slam biha iyadii buu isku marmaray markaasuu isku duuduubay ayb rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maaja ibnu maaja baa wariyey abu dawuud ayb sanadkiisa dacfi baa ku jira waa midda koobaade weliid ibnu muslim in la yidhaahdo oo baqiyo oo kale ah oo tadliiska midka ugu shar badanoo tadliisu taswiya isaguna caan ku ah ardayga awsaaci buu ah weliid ibnu muslim dimishqi ayaa waxaa ku jira taswiyadiisaa ku jira shar waxaa laga baqayaa tadliiskiisi waa looga baqi waxaa kaloo ku jira in la yidhahdo moxamed ibnu sharaxbiil oo isagana majhuula ah. labadaa cillaba waa ku jira sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey sheekh albani caleyh raxmatullah laakiin axaadiis kalea baabka kusoo soo aroortayoo badankeeda aan sanadkeeda dacfi ku jiro waxaa ka mid a maalan xadiidu mucaad ibnu jabal oo tirmidi uu soo saaray oo daciif xadiidu caaisha oo kadalika tirmidi uu soo saaray oo uu daciifiyey xadiiu samaan alfarisi ibnu maaja baa soo saaray sanad daciif xadiiu abi bakrin bayhaqi baa soo saaray biisnaad shaad sidaas daraaddeed baa alimaamu tirmidi wuxuu yidhi laa yasixu can اnnabiyi fii hada albaabi shay-un waysada in layska ingejiyo wax nebiga kaga sugani ma uu jiro xadiia saas way macnaa wax xadiioo ku tusaya ma jira buuhi axaadiista ku soo aroortay kulligooda daciif buu leey macnaa ayib laakiin oo macnaha wax xadiisoo sugaya ma jiro xataa xadiidkan meesha inoo yaalla hadduu sugnaan lahaa kuma cadda nebigu marada uu isku duuduubay inuu isku ingejinayay soo ma inuuba isku asturaya baa dhici karto uu meesha kaga soo baxayay soo ma marka kuma cadda ayib saas daraaddeed wax xadiidoo ku tusaya inuu iska ingejiyey ma jiro ayib waa daciif wixii ku soo aroodho laakiin xadiid baa jira halka xadiidee sugani waa xadiidu maymuuna oo bukhaariiyo muslim ay soo saareen oo sheegaya nebigu sal lay waslam markuu qabaystay maymuuna waxay leedahay nebigu markuu qabaystay ayaa waxaan fa ataytuhu bikhirqatin waxaan u keenay bay tidhi karin ama gabal mara ah ayb falam yuridhaa ma uusan doonin nebigu sal lay slam ma qaadanin fajacala yanfudu biyadihi wuxuu bilaabay inuu gacantiisa biyihii isaga firdhiyo gacantiisa inuu isticmaalo biyihii isaga firdhiyuu bilaabay nabigu sal lla ly slam maradii ay ugu keentay inuu isaga tirtirana waa iska celiyey xadiiskaasaa masaladu ku sugan ayib xadiidkaasi keliyata wuxuu kutusayaa inuu nebigu maradii celiyey laakiin waxaa la yidhaahdaa masaladan oo kale oo masalada loo yaqaano yacni waxa weeyaan waa xaadiatu cayn baa la yidhahdaa taxtamilu akar min wajhin muxuu nebigu u celiyey waxyaala badan baa suuroobi karaa marada inuu diidanaa laf ahaanteeda inuu muxuu ahay sabab kale ay jirtay waxyaala badan bay ixtimaali karta xaadiatu caynka ixtimaalaadkaasoo kalelana inta badan yacni eh, wax ka qaadashadeedu gaayatu maa fi lmri waxay uun ku tusaysaa waxa ugu badanay ku tusi karto waxa weeye inaad iska dayn karto sooma ismarmarinta inaad iska dayn kartood biyihii gacanta isaga firdhin karto oy taasi bannaan tahay unba ku tusi amaa intaa wax ka siyaasan kuma tusayso adiga masalada soo ururiya culimmada badankood waxay qabaan inayna wax dhiba ku jirin inaad biyihii markaad weysaysato ama aad qabaysato inaad iska ingajiso wax maanicoo diidaya ma jiro saas way macnaha bacdu alfuqahaa ayaa karaahaystay laakiin alimaamu almuxaamili wuxuu soo guurinayaa inay ijmaactahoo laysla ogol yahay inaysan xaaraam ahayn waana saasoo wax daliil oo loo daliishado lama hayo xaaraamnimada ha laga doodo makaraaha ku jirta mise kuma jirto laakiin wax taxriim ku tusaya meel iska dhi isaga warkiisumaba yaallaba sida raajixa xoogga badan marka waa iska bannaanta haddaad iska daysana khayr haddaad isaga ingejisana khayr saas man dhib male baabun ah, ah, eh, abwaabu lmasi cala alkhufayn wuxuu baab u yahay almasxu masixid la masaxo cala alkhufayni khufafka korkooda la masaxo meesha wuxuu ka geli doonaa khufka masixiddiisa iyo jawrabka masixiddiisa iyo muuqa masixiddiisa iyo kabaha masixidooda taasoo dhan buu kaga hadli doonaa abwaabtan iyadaa macna waxaana la kala yidhaahdaa khufka waxaa la yidhaahdaa waa harag kabaha hoostooda laga xidho oo lugta la geliyo waana haraggan cadiga naqaano way khufka la yidhaahdo marna waxoogaa waa yaro adag yahay marna waa khafiifo waa raqiiq ayib hadduu harag yahay marka waa uf hadduu harag yahay waa khuf amaa jawrabku iyo jawaaribtu sida azhari iyo fayruus abadi iyo siday leeyihiin jawrabka waxaa la yidhaahdaa waa shay lugta lagu maro oo mar wuxuu ka samaysan yahay suuf harag wuxuu ka samaysan yahay dhogorta xoolaha khaasatan dhogorta idada mar laga sameeya mar waxaa laga sameeyaa kataanka iyo qutniga qutniga waa geedkan aan dhahno cudbiga aan dhahno cudbiga ama soomaalida qaarkoodna suuf bay u yaqaanaan sooma cudbina waa la yidhaha suufna waanu naqaanaa laakiin suufka carabiga waa ka beddelan yahay kelimatu suuf carabiga haddii la yidhaahdo waa muxuu ahaay waa waa waa idaha dhogortooda suuf la yidhahdo luqada carabiga laakiin naga suufka waxaan dhahnaa waa cudbiga marka waa wax lugta la geliyo oo cudbi ka samaysan bimacnaa maruu ka samaysan yahay waa soo ma leanna cudbiga maryaha laga sameeya soo ma marka waa shay lugta la geliyo oo mara ka samaysan sidaa marka la yidhaahda aimada luqadu siday ku tilmaamayaan wuxuu noqonayaa sogsaanta hadda aan xidhannu noqonaya saas way macanaa yaani sharabaadyada ama sogsaanta hadda aan xidhanno ayuu markaa u egyaho maruu ka samaysan way macnaa warka murtidiisu waxa waaye khufka waxaa la yidhahdaa wixii harag ka samaysa jawrabkana waxaa la yidhahdaa waxaan harag ahayn labadooduna waxaa ka dhexeeya lugtaa la geliyaa ayib amaa muuqa waa u tegi doonaa insha allahu tacala baabun fii sharciyatihi khufka masixidiisa mashruucnimadeeda ayuu baabu yahay can jariir ibni cabdillaahi albajali waay radia allahu tacaala canhu annahu isagu baala wuu kaajay uma kadibna tawada'a wuu weysaystay wa masaxa wuxuu masaxay oo korka gacanta ka mariyey calaa khufayhi labadiisa qof korkooda ayuu masaxay fa qiila markaasaa waxaa lagu yidhi tafcalu atafcalu ma samaynaysaa haakadaa sidan miyaad samayn ma sidanaad yeeli baa layidhi oo lugtii inaad dhaqda loo baahnaa miyaad uun masixid ku gaabsanaysa fa qaala wuxuu idhi nacam haa saasaan yeeli ra'aytu waxaan arkay buu uhi rasuula allahi sal lla lay waslam oo baala kaajay uma kadibna tawada'a weysaystay oo wamasaxa masaxay calaa khufayhi labadiisa khuf korkooda masaxay meeshuu lugaha ka dhaqi lahaa qaala ibraahim wuxuu yidhi ibraahim ibnu yaziidin inakhaci waay taabicigii saqiirka ibraahim wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa yucjibuhum mid uu cajabgeliyo haadaalxadiidu xadiidkani miduu cajabgeliyay ahaayeen saxaabada iyo taabiciinta iyo aad bay ugu bogi jireen xadiidka maxaa yeelay lianna islaama jariir jariir soo islaamidiisu kaana wuxuu ahaa bacda nusuuli lmaa'ida suuratu lmaa'ida soo degitaankeeda kadib bay ahay muttafaqun calayhi macnaha wuxuu ka wadaa dood a waxaa jirtay khufka la masaxayo waxaa ka dambaysay aayadda waysada sheegtay ee suuratulmaa'ida ku jirtay soo ma sidaas daraaddeed nimanka masaxa sheegay iyo ragga axaadiista masaxa wareeyey way horreeyeenoo masaxa waa la nasakhay oo maxaa lagu nasakhay aayadda qur qur'aankaee dhahaysa wa arjulakum ila alkacbayn oo dhaqitaanka sheegaysa lugaha xukumkoodu inuu dhaqitaan yahay bay aayadda maa'idda sheegtay soo ma aayadda maa'iddaa marka dambaysay masaxuna waa horreeyey saas daraaddeed masaxu waa mansuukh xadiidkan jariir maxay ugu bogi jireen marka wa oo xadiista kale uu kaga xigaa waxay ugu bogi jireen lianna jariir wuxuuba soo islaamay maa'idda markay soo degtay kadib soo ma macnaheedu waxa weeye rasuulkuu arkay oo masaxaya labada lugood labada khuf korkooda masaxaya bacda nusuuli lmaa'ida meeshaa marka waxay ugu bogayaan bimacnaa nasakhii la sheeganayay ma jiro aayaddan waxaa ka dambeeyey inuu iyadoo soo degtay kadib nebigu uu masixi jiray khufafka masixi jiray saasay xadiidka jariir ugu bogi jireen macnaha saas weyaan ayib xadiidku wuxuu ku tusayaa inay mashruuc tahay masaxa khufaynku ayib inay bannaan tahay oo lugaha markuu khuf ku jiro eh, inaad eh, khufka siibto oo lugaha dhaqdo laazim kuguma waana eh, mawaatinta iyo mawaadicda laga fahmayo taysiirka shareecada a taysiirka shareecada leanna shareecadeennu wax kastaoo mashaqo keeni kara oo mashaqadiisuna ay hayr caadi tahay waa la fududeeyaa almashaqatu tajlibu taysiir waay maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinku waa fudayd haddii marka xaaladaha qaarkood la yidhaahdo shaygani amuu dadka dhibaa oo dhibaato qayr caadiya ka timaadaa waa la fududayn lugihii ka saara khufka oo sugsaanta ka saara oo dhaqa oo haddana dib u geliya xaraj baa ku jira sidaas daraaddeed rafcan lihada alxaraj ayay muxuu ahaayey shareecadu ay loo jideeyey macnaha inay bannaan tahay ama safar ahow ama gurigaaga joogo deegaankaagii jooge in khufayn haddaad xidhan taho lugtaadu uu shay uu ku jiro aad masixi karayso waa madhabka jamaahiirulculamaa salafan wa khalafan ama safar ahow ama ha ahaan ayb bacdu ahlicilmi baa waxay qabaan safarta unbay bannaan tahay waana riwaaya can maalik waa ra'yi daciifa qaarna waxay leeyihiin maba bannaanaba lama masixi karo iyadana waa ra'yi daciifa ah. riwaaya can maaligo adcafu riwaayaat wa caaishana waa laga wariyaa saxaabada qaarkood adiga waxa weeyaan axaadiista mutawaatirkaabaad diidaysa maxaa yeelay axaadiista soo aroortay ee masxu cala alkhufayn ku soo aroortay waa axaadiis mutawaatir ah waxaa laga wariyaa sida inoo imaan doonto saxaaba aad u horban toddobaatan iyo ziyaaday qaarkood gaadhsiiya wacan cabdillahi bni cumara ana sacdan sacad baa xadaahu u warramay can rasuulillaahi buu uga warramay sala allahu calayhi waaalih wasalam annahu nebigu masaxa inuu masaxay cala alkhufayni khufaynka korkooda inuu masaxay wa anna bna cumara ibnu cumarna sa'ala wuxuu weydiiyey can dalika arrinkaa cumara cumar buu weydiiyey fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nacam haa buui ibnu cumar wuxuu weydiiyey aabbihii cumar markaasuu yidhi haa waa sidaa sacad u sheegay buui idaa goortii xadaaka uu ku warramo buu yihi sacdun sacad can اnabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga xaggiisa shay-an wuxuun hadduu kaaga warramo falaa tas'al ha weydiinin canhu shaygaa xaggiisa hayrahu sacad cid aan ahayna warsani ma sacad baabad markhaati u raadin wuxuu kuu sheegay buuhi sacad isaga nin loo raadiyo hahaadiy shaahiid iyo markhaati maaha isagaa kugu filan marba hadduu nebiga kaaga sheegay saa ku qaada buui ayib rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walbukhaariy bukhaari baa wariyey sheekhu wuxuuna yidhi fiihi xadiidkan waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa qabuuli khabari alwaaxid halka ruuxa ah khabarkiisa iyo warkiisa in la aqbalayo ayuu daliil ugu sugan yaho kutusaya xadiidku bimacnaa masaladan waa masalo u noqonaysa masalada usuuliyada eh muxuu ahay fuqahada iyo abwaabta istidlaalka iyo adilada lagu keeno oo khabarulwaaxid akhbaarta axaadiista mutawaatir iyo aaxaad waata loo qaybiyo marka khabarulwaaxidka maqbuul miyaa mise ma ah mise masaa'il khaas iyo abwaab khaasu yaa loo deliishanoo daliilu u noqon abwaabta khaadkoodna daliil uma aha adugu wuxuu ku leeyahay xadiiskan wuxuu ka mid yahay adilada haddii saxaabada nin ka mid a ah ama taabiciinta ama ruwaadda hadduu khabar keeno keli ahaantiisaa waa la aqbali maadaama isaga lagu kalsoon yahay taasuu kutusay waana sida sawaabkaa wa leanna in la yidhaahdo khabarulaaxaad lama aqbalayo abwaabta usuusha khaasatan waa madhab ulmuctasila bacdu culamaa'i sunnana ku ta'uray oo yidhi axaadiida mutawaatirka unbaa laga qaadan karaa caqiide iyo wixii usuul ah axaadiisul aaxaadna usuul iyo tawxiid iyo caqiide looma deliishan karo madhabkaas waa madhab almuctasila iyagaa asal u ah kadibna bacdu culamaa'i sunna ku ta'auray masalada ayadaa sidaas way macnaha ayib waana masalada imaamu shaafici caleyh raxmat kitaabkiisa risaalada uu aad ugu dheeraada wey in uu ihbaatiyo yacni khabarulwaaxid inuu maqbuul ahaa cinda jamiici saxaaba oo sidaa lagu qaadan jiray macnaha aad buu ugu dheeraaday meesha iyadaa macnaha ayib xadiidkani masaladaasi waa masale jaanibiye hadda imaa sheekhu uu sheegay laakiin wuxuu kutusayaa qofka in la masixi karayo ayib وعn المغيiرaة بن شhucبa qaal wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa maca النabiy nebiga sal اله عlيه وslam la jirankiisaan ahaa fii safarin safar dhexdii faqadaa markaasuu gutay nebigu xaajatahu xaajadiisii buu gutay uma kadibna tawada'a wuu weysaystay wamasaxa wuu masaxay calaa khufayhi labadiisa khuf korkooduu masaxay qultu markaasaa waxaa idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay anasiita miyaad halmaantay anasiita yacni wuxuu aqoon jiray in lugaha la dhaqo marka luguhiioo nebigu korka uun gacanta ka mariyey buu arkay markaasuu rasul miyaad halmaantay miyaad ishalmaantay qultu waxaan idhi yaa rasuul allah anasiita miyaad halmaantay qaala wuxuu idhi bal iskaba dhaafe anta adiga ayaa nasiita halmaamay buui ah, adaa halmaamay buui aniguma halmaamin bihaadaa kaasuu amaranii i amray buui rabbii caza wajalla kaasuu rabbigay i amray buui lugtu markay wax ku jiraan inaan kor ka masaxo rawa waxaa wariyey axmed axmed axmedu waa abu daawuuda baa wariyey waa daciif waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo bukayr ibnu caamir albajali akaru lmuxadisiinna waxay qabaan inuu daciif yahay xadiidku saxiixaynku ku yaallaa isagoo oon wadanin wixii ka dambeeya qultu qultu qultu yaa rasuula allahi anasiita iyo inta ka dambaysa intaasaa waxay tahay ziyaada munkara waa ziyaado daciif oo munkara waay laakiin qaybta hore oo ah yacni waxa weeyaan eh, eh, kuntu maca rasuulillahi fii safarin faqadaa xaajatahu uma tawada'a wamasaxa calaa khufayhi intaasi saxiixaynkay ku taallaa waa sugan tahay buhari muslim bay ku taalla mana amaa intan dambe ayaa shaada oo daciifa mana ayb wa qaala alxasan اlbasri wuxuu yidhi rawaa waxaa wariyey almasxa masixidda khufaynka korkooda la masaxo sabcuuna nafsan toddobaatan ruux ficlan xaalay tahay oo minhu nebiga xaggiisa ka ahaatay wa qawlan iyo hadal xaalay tahay oo minhu nebiga xaggiisa ka ahaatay way ama nebigii oo sameeyey ama nebigii oo ku hadlay sal lla alay wasalam toddobaatan saxaabi ayaa nabiga ka warinay buui ah, adugu tiradaasi ragga qaarkood baa gaadhsiiya aharkaas xasanulbasrina waxaa soo saaray ibnulmundir ayaa fi lwsat ku soo saaray bisanadihi saas way macnaha macnahaasi wuxuu tilmaamayaa xasanulbasri mas'alada masixidda khufka ah in ay tahay eh, maxuu axaadiisteedu inay mutawaatir tahay waana sidaa sida muxadisiinta mucdamkoodu ama in badanoo ka mida ay caddaynayaan oo axaadiiu lmasxi cala alkhufayn waa axaadiid mutawaatiray leey bimacnaa waa aclaa darajaati eh, alxadiid waay min xayu alquwa xagga awoodda axaadiista yani kuwa ugu sarreeya waay leanna saxaabada laga warinaya waxay yihiin tiro aad u fara badan taabiciinta iyo warkooda iska daa iyo aahaarta kale kusoo aroortay macnaha baabu lmasxi cala almuuqayni wacala aljawrabayni wannaclayni jamiican masaladaasi marka sidaas weeyo jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan khilaaf kama jiro dhexdooda allahuma khilaafun daciifa oo maalik riwaayo laga wariyo mooyaane baalun baabulmasxi masixidii buu baab yahay cala almuuqayni labada muuq korkooda la masaxo wa cala aljawrabayni iyo labada jawrab korkooda wannaclayni iyo labada kabood korkooda jamiican dhammaantoodba muuqaynka waxaa la yidhahdaa dhowr macnay ku fasiraan almuuqu waxa weeyaan sida jawhari iyo midrasi iyo kayrkoodba ay tilmaamayaan waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa almuuqu aladii yulbasu fawqa alkhufi bay leeyihin khufka caadigaa markaad xidhato ayaa laga dul xidhaa adiga waa sida khufkoo kale waaye marka isagaa laga sii dul xidhanaya kaasaa muuq la yidhahdaa bay leeyihin ayib culimmada qaarkoodna waxay leeyihin waa sida layt ibnu sacad laga wariyo iyo ibnu siida iyo alfaraa iyo imaamu nawowina uu rajaxayo waxay leeyihiin muuqa waxaa la yidhahdaa waa darbun min alkhifaaf waa nooc ka mida khufafka khufaf layska korgashaday ma ahee khufafkaa noocyo ah nooc khufafka ka mida muuq la yidhahdaa bay leeyihin marka saas way macanaha adiga midaad tidhaahdaba ama khufaf layska korgashaday dheh ama khuf nooc ka mida khufafka ka dhig muuqa macnahaasay yay ku fasirayaan culimmadu ayib amaa jawrabaynka jawrabeynka waa kaan hadda sheegaynin waa kaan horay usoo fasirnayo jawrabka waxaa la yidhaahdaa waa wax lugta la geliyo oo ama dhogor ka samaysan ama suuf iyo ka samaysan cudbi ka samaysan aan harag ahayn ayaa la yidhaahdaa jawrabka saas mana iyadana waataan soo tilmaanay nacliguna waynu garanaynaa waa kabaha ayib masaa'ishaas saddexda ah ama saddexdaa mas'ale ayuu kaga hadlayaa abwaabtan iyada can bilaalin ibni rabaax wey radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay rasuulalahi ayaan arkay sala allahu calayhi waalihi wasalam oo yamsaxu masaxaya cala almuuqayni labada khuf korkooda waalkhimaari iyo cumaamadda korkeeda rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey kadalika waxaa wariyey ibn abi shayba ibnu khusayma biisnaadin saxiix oo calaa sharti muslim sida sheekh albaani uu leeyahay saxiix abu daawuudka uu ku sheegay ayib lafdiga masaxa cala alkhufayn iyo masaxa cala almuuqayn waa isku mid waa markaan idhaahno muuqu waa nooc khufka ka mid soo maaha oo culimada qaarkood ay qabaan khimaarkana waa masaladan soo marnay oo cimaamada masixideeda iyadana abwaabteeda waa inagii hore usoo marna mana weli abi daawuuda abu daawuud waxaa u sugnaaday kadalika xaakim iyo bayhaqina way warinayaani abu daawuud waxaa u sugnaaday inuu bilaal yidhi wa kaana nebigu wuxuu ahaa sal lay waslam yakhruju midbax u ahaa yaqdi xaaluu gudanayo xaajatahu xaajadiisa uu soo gudanayo fa aatiihi markaasaan ula imaan jiray bilmaa'i biyahaan ula imaan jiray u keeni jiray fayatawada'u markaasuu weysaysan jiray wa yamsaxu wuxuu masixi jiray calaa cumaamatihi calaa cimaamatihi cimaamadiisa korkeeduu masixi jiray wa muuqayhi iyo labada muuq korkooda labada khuf korkooda ama khufka khofka kor saaran korkiisuu masixi jiray kolbakaad ku fasirtaba tan dambe abu daawuud iyo waxaa saxiixinaya xaakim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani ayb laakiin waxaa kaloo u markhaati kacaya xadiiu anas oo bayhaqi uu soo saaray biisnaadin fiihi inqiطaac iyo man laa yucraf yacni sanad daciif oo kalea jira oo xadiid abu anas isaguna waa u markhaati kacaya xadiidkaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa muuqa in la nasixi karo ama adugu waxaad ka dhigtaa khuf qof kor saaran ama nooc khufafka ka mida ka dhig in la masixi karuu faa'iidaynaya macnaha ayb in la masixi karayana jumhuurtaa qabta khilaafan lirawaaya can malik waalqowl اljadiid lishaaficiyi ashaafici fii qowlihi aljadiid iyo maalik riwaayadiisaa diiday laakiin jumhuurtu waxay qabaan in la masixi karo ayb dee qof hadduu yahayna waaba qof hadduu qof qof kor saaran yahayna waa taa khilaafka ku jira waay markaa haddiise laakiin nooc qofka ka mida la yidhahdo khilaaf male markaa ayb walisaciid ibn mansuur waxaa u sugnaaday fii sunanihi sunankiisa dhexdiisa xaaluu ku warinaya can bilaalin ka warinaya qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal allahu alayhi waalih wasalam yaquulu leh imsaxuu masaxa cala anasiifi khimaarka korkiisa masaxa ay khimaar walmuuqi iyo muuqa korkiisa masaxa annasiifu wuxuu ku fasiray alkhimaar hagoogta madaxa saaran cumaamadda iyo wixii la mid ah. muuqana waa kaan soo sheegnay w man lafdigaa isaga ah imsaxuu cala annasiif walmuuq ama imsaxuu cala alkhufayni walkhimaar oo bilafdi almar ah waa daciif soo maynaan soo marin a yacni xadiidu bilaal wuxuu sax ku yahay xikaayatu ficli nabiy sal lla lay waslam haddiise laakiin huf nooc hufka ka mida la yidhahdo khilaaf male markaa ayb walisaciid ibn mansuur waxaa u sugnaaday fii sunanihi sunankiisa dhexdiisa xaaluu ku warinaya can bilaalin ka warinaya qaala inuu wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi sal allahu alayhi waaalih wasalam yaquulu leh imsaxuu masaxa cala alnasiifi ha khimaarka korkiisa masaxa ay khimaar walmuuqi iyo muuqa korkiisa masaxa annasiifu wuxuu ku fasiray alkhimaar hagoogta madaxa saaran cumaamadda iyo wixii la mid muuqana waa kaan soo sheegnay w maana lafdigaa isaga ah imsaxuu cala alnasiif walmuuq ama imsaxuu cala alkhufayni walkhimaar oo bilafdi almar ah waa daciif soo maynaan soo marin yani xadiidu bilaal wuxuu sax ku yahay xikaayatu ficli nabiy sal lla lay nebiga ficilkiisii oo uu sheego yidhahdo nebigaa masaxay ama bilafdi almar waa daciif bilafdi almar waa daciif oo macuuna ficilkiisa inuu yahay bay kusugan sidaasayna jamaacada hiqaadku ay ku warinayaan xadiidka xadiidkaana ciddii u baahan ha ugu laabato ma helin saciid mansuur sunankiisa ma arkin laakiin xadiidka mid lafdigiisa ku dhowu sheekh albaani wuxuu ku keenaya silsilada daciifada ah iyo nambarkaasuu ku keenaya macana marka ma sugna lafdigan iyo lafdiga kale u eegay amarka labaduba ma sugna laakiin ficilka nebiga sal lla lay taasaa sax sidaasuu sax ku yahay amaa masaxa cala aljawrabayni wannaclayn waxay leeyihiin waa riwaaya shaada oo daciif mukhaalafada daraaddeed ayb laakiin muta'ahiriintii rag u badan ayaa xadiidka labadiisa jumlaba sugaya jawrabeynka iyo naclaynkaba oo ragga sugaya waxaa ka mid a ah saxiixinaya alimaamu tirmidi ibnu khusayma ibnu xibbaan ibnu daqiiq alciid ibnu turkumani asheekh axmed shaakir sheekh albani oo waxay ku doodayaan xadiidka mukhaalafaba kuma jirtaba lafdiga hore masaxa cala alkhufaynna waa xadiid madax bannaan lafdiga kale masaxa cala aljawrabayni warnaclaynina waa xadiid magac madax bannaan laba xadiidoo muqiiro laga kala warinayo laba dariiqna ku kala yimid wax iscaaridahayo iskhilaafsan oo la muqaaranaynayo la kala rajaxayo meeshoomayaa layleeyahy doodaasay qoladaasi qabaan si la yidhaahdaba labadoodaba jawrabaynka in la masaxo iyo kabaha in la masaxaba waxay leedahay axaadiis kaloo u markhaati kacaysay leedahay axaadiis kale u markhaati kacays ayay leedahay maalan kabaha masixidooda waxaa ku soo adhooray xadiid cabdullaahi bni cumar oo uu leeyahay nebigu weysaysan jiray isagoo labadiisa lugood ay ku jiraan kabuhu korkooduna masixi jiray xadiidkaasi waxaa soo saaray ibnu khusayma iyo bazaar biisnaadin saxiix cabdullahi bni cumar oo sameeyey kabaha masaxay nebigaana sidaa samayn jiray yidhi wakadalika ibnu khusayma iyo bayhaqi waxay soo saar ibnu cumar ka warinayaan xadiid kaasoo kale ah isagana sanadkiisu uu leeyahay ibnu xajar waa jayid wakadalika isla macnaha waxaa ku tusaya xadiidu abi muusa ibn maajah oo uu isaguna ku yimid jawrabaynka iyo naclaynkaba sanadkiisa dacfi baa ku jira laakin waa saalixun fii muxuu ahay fi shawaahid ah, dacfigiisu shadiid ma aha culimo aad u fara badan oo salafkii iyo saxaabadii ka midana way ka sugan tahay inay masixi jireen kabaha waxay bisanad asaaniid sixaaxa ama xasana kaga sugan tahay maalan cali bn abi aalib way ka sugan tahay sanad saxiixa fii haayati sixa waxaa soo saaray ibn abi shayba fi lmusanaf ayib waxaa qayday ibnu taymiya caleyh raxmatullah oo masalada qaba in kabaha la masixi karo wuxuu leeyahay waa markii siibidooda kugu adkaato haddii siibidooda ay kugu adag tahay waa la masixi karayaa marka cali bn abi aalibna way ka sugan tahay bacdu ahlilcilmina way qabaan adilada iyo shawaahiddaasina way leedahay kabaha in la masixi karayo ama masalada kale oo jawrabaynka iyadana ku saabsan ayadana waxay leeyihiin jawrabaanka masixidoodu axaadiis kaleoo iyadana u markhaati kacaysaa jirta oo xoojinaysa kan ayib laakiin axaadiistaa dhammaanteed hadal baa ku jira sanadkooda wayse isxoojinayaan oo qaar badanoo waxaa jira dacfiga sanadkoodu uusan uuna shadiid ahayn marka way xoojinayaanoo xadiidkan ayay xoojinayaan wabittaali jawrabka in la masaxaayey camalu saxaabu ahaa camalu saxaaba waxay ka sugan tahay oo asaaniid sixaaxa ay kaga sugan taho saxaabada ka mid ah abu mascuudin albadri waxay ka sugan tahay albara' ibnu caazib waxay ka sugan tahay anas ibnu malik waxay ka sugan tahay abu umaamata albaahili waxay ka sugan tahay cali bn abi aalib bisanadin fii haayati alxusni saxaabadaasoo dhan bay ka sugan tahay in la masixi karo jawrabeynka la masixi karayo sidaas way macnaha bal ibnu qudaama caleyh raxmat ullahi fi lmuqni wuxuu leeyahay asaxaabatu ridwaan ullahi calayhim masaxuu cala aljawaaribi walam yadhar lahum mukhaalifun fii casrihim fakaana ijmaacan buuli saxaabadu jawrabka way masixi jireen wakhtigoodii wax khilaafay oo iyaga ka midana lama hayo waxaana meeshaa ka muuqata inay isku waafaqsanaayeen jawrabka masixidiisa taasina wax weeyaan waa jawaaribta masixibdooda way macnaha oo sogsaanta hadda aan isticmaallo macnaheedu ay tahay masalada taasi waxa weye waa madhabkii saxaabada ridwaanullahi calayhim sida muuqata laakiin fuqahadii ka dambeeyey way isku khilaafeen jumhuurtu waxay leeyihiin sogiska waxaa la masixi karaa ama jawrabka markuu adag yahay oo hamar harag kor saaran yahay ama uu aad u adag yahay ayaa la masixi karaa sidaana waxa weeyaan aa'ifa min alculamaa bal madhabka ay u badan yihiin wey manaa ayib qaarna waxay leeyihiin lama masixi karo aslan waa riwaaya can maalik qaarna waxay leeyiin xataa hadduu khafiif yahay xataa hadduu khafiif yahay waa la masixi karaa bay leeyihin sidaana waxaan xikaayoday alimaamu nawowi caleyh ullah oo wuxuu ka sheegay inay qabeen cumar iyo cali iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo daawuudin idaahiri ayuu ka sheegay imaamu nawowi caleyh raxmatullah waana sida saxiixa wa ah. sida raajixa ah waa madhabkaa dhahaya sokisku ama khafiif ha noqdo ama hakiin ha noqdo oo qara ha lahaado ha adkaadee waa la masixi karaa axaadiiskaasaana daliilu ah waxaa kaloo daliilu ah camalu saxaaba oo aan khilaaf lahayn oo isku waafaqsanaayeen in la masixi karayo muxuu ahay sogsaanta iyo jawaaribta la masixi karayo kabahana iyadana waa taa aan ka hadallay wey macnaha oo waxaa qabay cali bn abi aalib ay ka sugan tahay sheikhulislaam ibnu taymiyana wuxuu ku qayday inay yihiin inaad bixintooda kugu adkaato markii kabaha inaad iska bixisa kugu adko iyadana korkaad ka masaxaysaa saasay leeyihin macnaha axaadiistaasaa loo daliishanaya labada masalebana khilaaf baa ku jira baabu ishtiraaطi ahaarati qabla lubsi waxaa jira fuqahada qaarkood oo mascal alkhufayn waan ka hadli doonaa shuruudo u dhiga shuruuday dhigaan kutubta fiqiga markaad marayso shuruudo fara badan baad arkay oo muxuu ahaay maalan khufka marka la masixi karo waa inuu adag yahay oo biyuhu ayna ka dusaynin wax daliiloo kutusaya ma jiro wax daliiloo loo haya ma jiro in shardi laga dhigo khufku inuu yahay mid adag oo biyaha celinaya waa uun musamaha magaca khuf iyo inuu harag ahaan jiray unbay ka fahmeen laakiin wax daliiloo kale loo hayo ma jiro waxaa kaleeto ka mida sidoo kale muxuu ahaayey waa inuusan dildilaac lahaynoo meelo uusan ka jeexjeexnayn ayadana wax daliila looma hayo bal saxaabadu waxay lugaha ku qabi jireen kabahooduna waa dildilacsanaayeen khufafkooduna waa dildilacsanaayeen soo saas ma ilaan wax way dadaan waxba heli karin bay ahaayeen haddana maca daalika wax shardiya ma soo aroorin inuu khufku uusan dilaacsanayn ama duleelin shardigaasi kuma imaanin marka shuruud fara badan oo fuqahadu dhigeen oo aan daliil lahayn oo nas lahayn baa jiro o ijtihaadii un iska amacna ayb baabu ishtiraa ahaarati qabla lubsi baabu ishtiraa ahaarati qabla lubsi wuxuu baab yahay dahaarada shardiyeynteeda xidhashada ka hor bimacnaa khufaynka markaad masaxayso oo lagu ogol yahay beddelkaad lugaha dhaqi lahayd inaad masaxdo waa marka aad xidhatay khufaynka iyo jawrabaynka iyo muuqaynka kulli waa markaad xidhatay adoo dahaaro qaba adoo weyse qaba haddaad gashatay ayaa laguu ogol yahay inaad dib ka masaxdo hadhow markay weysadu kaa jabto ood weysaysanayso inaadan furineed korka ka masaxdo markaasaa lagu ogolaanaya haddiise laakiin adoon weyse qabin aad gashatay hadhow markaad weysaysanaysa waa inaad saarta wa shardi waa inaad dahaaraqab ku gashatay oo intaadan gashanin aad daahir ahay dahaaraqabkana waxaa laga wadaa weyse qabkaa laga wadaa taasuu baab yahay can almuqiirati bni shucba qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa maca anabiyi nebiga la jirankiisaan ahaa sala allahu calayhi waaalih wasalam daata leylatin habeen fii masiirin socdaal dhexdii fii masiirin socdaal dhexdii socdaan aan soconnay baa nabiga la socday buuhi fa afraqtu markaasaan shubay calayhi korkiisaan ku shubay biyaan u shubay min alidaawati baan kaga soo shubay idaawadu waa weelkii biyaha ugu qaadi jiray wa u bawaysay iska dheh faqasala markaasuu dhaqay wajha wejigiisa ayuu dhaqay wa qasala wuxuu dhaqay nebigu sal lay slam diraacayhi labadiisa dhudhun wa masaxa wuxuu masaxay bira'sii madaxiisa uma kadibna ahwaytu waan laacay lianzica si aan uga siibo khufayhi labadiisa khuf si aan uga siibo ahwaytu waan hoobtayoo waan laacay si aan labada khuf uga siibo khaadim waay ilanmuqiira bnu shucba wuxuu ka mid ahaa yani nebiga sal lay slam khaadimiintiisii buu ka mid ahaa u adeegi jiray rasuulka sal lay slm ayb faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam dachumaa dah dachumaa iska dah labada qof dhaaf maxaa yeeley fa innii anigu adkhaltuhumaa waxaan geliyey labada qof labada lugood ayaan geliyey daahiratayni xaalay labada lugood daahir yihiin daahirataynku waxay u noqonayaan labadii lugood bay u noqonayaan adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratayni iyagoo daahira fa masaxa markaasuu masaxay nebigu calayhimaa labadii qof korkooduu masaxay muttafaqun calayh abi daawuud abi daawuud waxaa u sugnaaday inuu nebigu yidhi sal ly slam dac ka tag alkhufayni labadii khuf ka tag labada khufdaa maxaa yidhi innii anigu adkhaltu waan geliyey alqadamayni labadii lugood alkhufayni labadii khuf baan geliyey wahumaa xaal ay labada lugood daahirataani laba daahir ay yihiin iyagoo daahiraan geliyey fa masaxa markaasuu masaxay nebigu calayhimaa korkood riwaayadan abu daawuud waxay inoo fasirtay adkhaltuhumaa damiirkeedan bay inoo caddaysay adhaltuhumaa ay adhaltu lqadamayn damiirkaas inuu qadamaynka u noqonayo xadiidkaa wuxuu faa'iideeyey nebigu sal lla lay slam markuu yidhi daawaan masaxayaaye wuxuu ku xidhay markaan gashanayay khufaynka labada lugood ayagoo daahir ah oo wayse qabaan geliyey ee iska daa waan masixiya maxaa laga wad maxaa laga fahmayaa marka bimacnaa hadduu gelin lahaa ayagoon daahir ahayn inuusan masaxeenee siibi lahaa baa laga qaadanaya waana xikmadda kalaamka iyo hadalka ku jira waay saas way macanaha ayb wacan ilmuqiirati bni shucba qaala wuxuu uhi qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ayamsaxu ma masaxaya axadunaa midkanna cala alkhufayni labada khuf korkooda ma masaxaya qaala nebigu wuxu uhi nacamha idaa goortii adkhaltahumaa aad geliso idaa goortii adkhaltaha saasuu idiin qoraya adkhaltahumaa Ah, halad waa aniga ii qoray nacam haa buu yidhi daa goortii adkhaltahumaa aad geliso wa humaa taahiratayni iyagoo daahir ah iyagoo idaa adkhalahumaa miydin qoraya bilaa ta ah, ayamsaxu axadunaa cala alkhufayni qaala nacam idaa adkhalahumaa saasaa fiican ah, si kalaamku uugu socdo uu qaybo ugu socdo ayamsaxu axadunaa soo ma nacam idaa adkhalahumaa wailaa adkhaltahumaa hadday noqoto iltifaat baa gelayo hadalkii qaybada ku socday baa wuxuu isu bedelayaa khitaab isu bedelaya waana khilaafu lasli wa <clears throat> nacam qaala wuxuu uhi nacam haa idaa goortii adkhalahumaa uu geliyo wahumaa daahirataani iyagoo daahira wuu masaxaya markaa rawa waxaa wariyay alxumaydiyu baa wariyay fii musnadihi buu ku wariyey bisanad saxiixa wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalama tawada'a waa weysaystay wamasaxa wuxuuna masaxay calaa khufayhi faqultu waxaan ya rasuula allah rijlayka labadaada lugood lam taqsilhumaa ma aadan dhaqin korka umbaad gacanta ka marisay khufka mooye maadan dhaqin qaala wuxuu yidhi nebigu sal ly slam innii adkhaltuhumaa waan geliyey walxaal humaa labadoodu daahirataani ay daahir yihiin ayagoo daahiraan geliyey rawa wariyey axmedu axmed baa wariyey nin baa ku jira aan la magacaabin oo mubham ah laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiidka ka horreeya saas daraaddeed buu wuxuu ku noqonayaa xasan liqayrihi waxaad leedahay sanaduhu daciif laakinahu xasan liqayrihi yani xasan bimaa qablahu xadiistaa ka horraysa ayuu ku xoogaysanaya wacan safwaan ibnu casaalin qaala wuxuu ihi amaranaa waxaana amray yani wuxuu ka wadaa annabiyuyani wuxuu ka wadaa annabiya sal ly slam yani amaranaa wuuna amray yaa idin amray nebigaana amray an namsaxa inaan masaxno ayuuna amray cala alkhufayni labada khuf korkooda idaa goortii naxnu annagu adkhalnaahumaa aan gelinno calaa uhrin dahaaro qabid korkeeda markaan ku gelino calaa uhrin dahaaro korkeed markaan ku gelino annagoo dahaaro qaba lugihiiyo dahaaro qaba markaan gelinno way macnaha alaaan saddex goor inaan masaxno alaaan saddex maalmoodeh inaan masaxno idaa goortii saafarnaa aan safarno inaan saddex maalmood masaxno wa yowman maalin inaan masaxno wa leylatin iyo hal habeen idaa aqamnaa markaan nagaanno masaxu yacni waxa weeye haddaan socoto nahayna saddex beri iyo saddexdeeda maalmood ayaanu masaxaynaa waayo markaannu wayseqab ku gashannay oo intaa ma bixinayno oo korkoon ka masaxayno hadduu ruuxu muqiim yahayna maalin iyo habeen buu masaxaya maalin iyo habeen markay u soo wareegto wixii ka dambeeya waa inuu markaa wayse qaadadkaa imaanaya waa inuu bixiyo oo lugaha dhaqa waay marka haddana dib ha u gashado habeen iyo maalin cusub ha u bilaabato wahaakadaa tawaaliidka saasay ku soconaysaa marka ayib walaa nakhlachumaa inaanaan siibin min haa'iطin saxaro daraaddeed inaanaan u siibin walaa bawlin iyo kaadi daraaddeed walaa nawmin iyo hurdo daraaddeed walaa nakhlachumaa inaanaan siibin ilaa min janaabatin janaabo darteed mooye inaanaan wax kale u siibin saasuu nabiguna amray sal lay slam muddadiina wuu xadiday waxyaalaha aan loo siibayninna wuu xadiday waxyaalaha aan loo siibaynin bimacnaa waa waxyaalaha waysada jabiya soo ma ee keena wayse qaadadka waa jabiye wa sida saxarada iyo kaadida iyo hurdada iyo waa u tegi doonaa waysadu hadday naga jabto inaanaan siibin buuna amray waay oo beddelkii aan siibi lahayn oo lugaha dhaqi lahayn inaan masaxno un laakiin hadday janaaba timaado qabays waajibo markaa inaan bixinno marka waa la bixinaya de qabays waa la qabaysana sooma oo lugu in la dhaqay u baahan yihin korka laga masixi maayo laakiin walaa nakhlachumaa ila min janaaba iyada janaabada waa loo siibaya bilitifaaq ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu khusayma wa qaala alkhaaabiyu wuxuu yidhi saxiix huwa isagu xadiidkani saxiixu lisnaadi waa sanadkiisu miduu saxiixygu kadalika waxaa wariyey xadiidka nasaa tirmidi iyo ibnu maajah ibnu khusayma sidoo kale way saxiixiyeen tirmidi iyo ibnu khusayma way saxiixinayaan tirmidi sidoo kale wuxuu ka soo guuriyey sheekhiisii bukhaari alimamu bukhari wuxuu ka soo guuriyey inuu xadiidka taxsiiniyo xasan uu yidhi waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xibbaan waxaa taxsiiniyey sidoo kale sheekh albani cala aljamiic araxma xadiikaasi marka xadiis sugan wa can cabdiraxmaan ibni abi bakrata xagga ku saabsan masalada hadda uu deliishanayo idaa naxnu adkhalnaahumaa calaa tuhrin halkaasaa laga deliishanaya ama masalada ku saabsan waktiga la gashanaan karo ee aan la siibaynin ayada baabka soo socduu kaga hadli doonaa wuu u baabayn doonabaab gooni u samayn doonaa wacan cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi abi bakra nufayc bn alxaaris radia allahu tacala canhu can inabiyi sal ly slam wuxuu ka wariyeen annahu nebigu rakhasa uu idmay lilmusaafiri ruuxa socotada wuxuu u idmo u ruqseeyey alaaata ayaamin saddex beri walayaaliyahunna iyo habeenadooda ayuu u ruqseeyey walilmuqiimi ruuxa jooga ee aan safarka ahaynna wuxuu u ruqseeyey yowman maalin wa leylatan iyo habeen idaa koortii tatahara uu dahaaro qaato oo fa labisa uu xidho khufayhi labadiisa khuf u xidho shardigaasaa ku xidhan markuu intuu weyse qaato labada khuf markaa u xidho an yamsaxa ayuu u ruqseeyey inuu masaxo calayhimaa labada khuf korkooda inuu masaxo ayuu u idmay nebigu sal lay slam ra waxaa wariyey alram baa wariyey abubakrin aram ardayga imaam axmed fii sunanihi buu ku wariyey wabnu khusaymata ayaa isaguna wariyay wadaara qutni wa qaala alkhaaabiy wuxuu yidhi huwa xadiidkanina saxiixu lisnaad wa waxaa kaloo soo saaray xadiidka alimaamu shaafici ibni xibbaan bayhaqi wuxuu ka soo guurinayaa imaamu shaafici inuu saxiixiyey xadiidkan waana sidaasoo xadiidku waa xadiid sugan wa bacdu alfaadihi bay qaarkood shuduud ku sheegayaan ayib xadiidkaasi axaadiistaasi dhammaan waxay faa'iidaynaysaa oo dhammaanteed ku yani ka muuqata masaxu wuxuu bannaan yahay qofka la masaxayo markaad weyse qabku gashatay intaasay faa'iidaynayaan sidaana waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba haddaadan markii aad gashanaysay aadan weyse qabin inaad siibta weeye ee laguma ogola inaad korka masaxdo waysadiina sidaasi kuma soconayso ayib laakiin waxay isku khilaafsan yihiin yacni inaad dahaaro ku gashato bay macnaheeda isku khilaafsan yihin laba macnayna u kala qaata yay u kala fahmeen qaarkood waxay yidhaahdeen eh, adkhaltuhumaa daahiratayni waxaa laga wadaa labada lugoodba markaad wada dhaqdo oo ligta bidixda ugu dambaysa aad dhaqmideeda ka baxdo ayaad khufka labada gacmood labada lugoodba khufkooda gashigiisa markaasaad bilaabaysa a waa markaad weysadaada dhan ay dhammaystiranto markaa waa inaad gashato sidaasi waa sida ay jumhuurtu u fahantay sidaas daraaddeed waxay iyagu qabaan haddii intaad lugta midigtaa dhaqdo oo aad geliso sokskii ama khufkii aad geliso tii bidixda ahaydna ay kuu laabantahay ta bidixda ana markaad dhaqdo iyadana khufkeeda aad u geliso waxay leeyihiin ma aadan gelinin ayagoo daahir ah sababtu maxay tahay daahiratanka waxay u fahmeen bacda kamaali ahaara waa inay labadoodaba markay yani weysadii ay wada dhammaystiranto kadib waa inaad gashato labadaba sidaasay jumhuurtu u fahmayaan culimmada qaarkoodna waxay u fahmayaan waxaa laga wadaa daahirataynka oy ku rumoobaysaa lug walba markii loo weyseeyoo la dhaqo ayaa dahaaradeedu dhammaystirantay bay leeyihi midigta markaad dhaqdo dahaaradeedii waa kaamil khufkeediiyo sookiskeeda geli bidixdiina markaad dhaqdo ayaad gelinaysaa khufkeeda iyo sokiskeeda iyaduna markaasay daharadeedu kaamilta sidaa haddaad ku gelisa waxay leeyihiin waxaa ku rumoobaya adkhaltuhumaa daahiratayni oo macnahaasay marayaan waxaana sidaa qaba daa'ifa min alculamaa xanafiyada daahiriyada riwaaya can axmed waxaa rajaxaya shaykhulislaam ibni taymiya ibn اlqayim ibnu daqiiq ilciid iyo ibnu xasmi intaaso dhan baa rajaxay oo waxay leeyihiin xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqda daahirataynku ay ku rumoobayaan lugtan markaad dhaqdo daahir waay waxeeda geli lugtanna markaad dhaqdo daahir way waxeeda geli wabilahi tawfiiq waadna wixii intaa ka dambeeyana ma halkaasay marayaan adiga waxa weeye mafhuumka xadiidka ayaa la isku khilaafsanya sida ixtiyaadka iyo dadaalku ku jiro khayr wax kuma yeele sharu tooghay sida dadaalku ku jira waxa weeyaan labada lugood dhaqmadoodu markay dhammaystirmanto inaad geliso markaa ninna kaala murmi maayo soo ma daahirka xadiiska marka la fiiriyana waxaa xoog badan qolyahan kale ee dhahaya lug walba markii la dhaqaa la gelinaya qoladaasaa daahirka xadiisku xoojinaya ixtiyaadkuna wuxuu xoojinayaa qolada kale saas daraaddeed ixtiyaadkaa fiican in la qaato oo muxuu ahaayey markaad lugaha wada dhaqda kadib geli markaasaad masixi karaysaa manaa ayb hada bilahi towfiiq w sali allahuma w slm ala nabiyina mxamed wala ali w